alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin dersiga intaanan gelin waxaan tambiihinayaa qisadan soo naqliya ku saabsan alqaadi abubakr ibnu alcarabi aan ka sheegay wax yaroo kolley aan saa u weynayn baa ku sugan bacdulikhwa ay soo baraarujiyeen qisadana waa hora kolley ugu dambaysay wakhtigaan kolley akhriyey wakhti badan baa ka soo wareegey wadaakiratu qad takuun masaa'isha uu sheegay mashaayikhdu inay kala soo baxeen aayadda intay heleen waxaan ku sheegay siddeed boqol iyo dheeraad laakiin siddeed boqol buu sheegaya intaa kale waa khata aniga igu dhacay iminkoo keliyana ma ahay wakhtiyo horena isla sidaasaan u soo naqliyey wakhtiyo horena sidaas ayaan u soo naqliyey naabulis iyo siddeed boqol iyo dheeraadkaa baan wakhtiyo horena ku soo naqliyo kollay tasjiilaad hore ku duuban waaya ta kale waxay ku saabsan tahay markaad akhrinaysay jalaalaynka hayru baad ka tagtay oo bikhilaafi hayri almucallama yadana bacdulikhwa dib ka soo baraarujiyey waxaan markii maxay u baraarujin weyeen mala dhaatada coslayd bay yidhahdeen <laughs> ya macnaha waan sheegay bikhilaafi hayri almucallama waxaan u fasiray sidaa ay tahay laakiin nudqiga waxaa ku dhacay carabiga bikhilaafi almucallama laakiin macna ahaanta waxaan u fasiray bikhilaafi hayri almucallama waa yahay aayadda suuratulmaa'ida bal hadda tafsiirka jalaalaynkaynu la akhrinaynaa macno guud kolley wax waa ka yaro sheegnay inkastoo aayadda macaanideedu dee badan tahay laakiin masaa'il aan badnayn baynu ka sheegnay laqbada jalaalaynka markaynu akhrinayna masaa'isha uu baraarujiyey kolley waa sheegaynaa waxyaalaha qaarkoodoo dee uu cibaaro kooban ku cabbiraynaa waa sii tilmaamaynaa insha allah waana dhici kartaa wax kale inuu ku yar darno masaa'il aan badnayn allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum idaa qumtum haddaad doontaan inaa u kacdaan ay aradtum alqiyaama aad doontaan kicitaanka salaadda u kacaysaan doontaan aayadda waxaa ku sugan idaa qumtum sheikhuna wuxuu inoo tilmaamayaa in laga tilmaamayo oo looga jeedo doonitaanka markaas doontaan salaadda inaa u kacdaan muxuu sidaa u tilmaamay haddii salaaddii loo kacay oo laysu taagay oo safkii la taagan yahay ma markaasaa weysaqaad loo dhaqaaqayaa mise ka hor baa lasoo weysaysanayaa dee intaan loo kicin waa in la soo weysaystaa idan waxaa looga jeedaa idaa qumtum ay idaa aradtum an taquumuu ila asalaa haddaad doontaan inaad salaada u kacdaan baa muraadku yahay idaada haddii ficilka la geliyana oo idaa facaltum kada la yidhaahdo luqada carabiga siday culammada qaarkood baraarujiyeen saddex macnaa loogu isticmaalaa waxaa loogu isticmaalaa ficil la qabtay oo laga faaruqay fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi alard waa la qabtay waa laga faaruqay mid labaad waa loo isticmaalaa muqaarabatu lficli wa mushaarafatuhu oo looga jeero iraadada ficilka la doonaayo waida qara'ta alqur'aana fastacid billaah ma marka qur'aanka la akhriyaa lagu khatimaya acuudu billahi min ashaytaan arajiim maya khata'a waa ku dhaceen bacdu salaf dayfa yar baa ku tegey yacni waxaa lagu khatimayaa qiraa'ada qur'aanka laakiin marka macnahaasi sax maa sawaabku waxay tahay sida jamaahiiru salafi waalkhalaf ay ku tageen jamaahiirta culammadu salaf iyo khalafba in looga jeedo qiraa'ada intaan la bilaabin baa shaytaan iska naarka la samaynaya marka waida idaa qara'ta alqur'aana maxaa loo jeedaa aida idaa aradtum an taqra'uu alqur'aana wa mushaarafatu alficli wa muqaarabatuhu oo laga tilmaamayo ficilkii oo lagu dhowaanayo iraadadiisii iyo doonitaankiisii tanna waa saas oo kale ida qumtum ila asalaati ay aradtum an taquumuu ila asalaat macno saddexaad waa loo isticmaalaa ashruuc gudagal ficilka la gudagalay idaa khataba alimaamu marka la yidhaahdo waxaa loo jeeda idaa sharca fi lkhutba marka waxa weeye shuruuca iyo gudagalkana waa loo isticmaalaa hadda waxaa loo jeedaa tii iraadada loo jeedaa halkaana waxaa laga qaadanayaa niyada lafteeda waa laga daliishanaya idaa qumtum ila asalaati ay aradtum alqiyaama ila asalaati haddaad doontaan salaadda inaa u kacdaan wa antum muxdisuuna walxaal antum idinku muxdisuuna ah, xadas idinku sugan yahay oo wayse jab idinku sugan yahay aydaan weyse qabin faqsiluu wujuuhakum maydha wejiyadiina muxuu u qadaray wa antum muxdisuuna weyse qaadashada waajibaysaa waa haddii aan la weyse qabin laakiin haddii la weyse qabo jadiidin in lala yimaado mooyaane in lasoo soo qaataa waajibi mayso marka sidaas aawadee muraadka waxaa looga jeedaa waa antum muxdisuuna idinkaan weyse qabin baa laga tilmaamaya waayo weyse qabku waxay ka mid tahay shuruudda laa in allaha laa yaqbalu salaata axadikum idaa axdasa xataa yatawada'a sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ku soo aroortay ilaahay midkiin salaaddiisa aqbali maayo hadduu weyso jabo ilaa uu ka weysaysto salaadda uu tukado laga aqbali maayo yacni wayna ka asaxay cadamulqabuulka mar waxaa looga jeedaa cadamu sixa marna waxaa looga jeedaa cadamu sawaab laakiin sixadii ay imanayso oo faralkii ku dhacayo oo faralkii uu ku dhacayo waatay culamada qaar ku fasiraan xadiiskan man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla waxay culamada qaarkood ijmac ku soo naqliyeen inuu salaadaha inuu qalleeyaa aynay saarnayn marka cadamulqabuulka waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen cadamu thawaabkaa looga jeedaa waa yahay bacdu cilmi oo daahirka aayadda ku socday waa jiraan oo yidhi waxa weeye haddii eh, yacni markaa salaadba loo kacayo in la weyse qaataa la amray laakiin marna wuxuu noqonayaa weyse qaadadku waajib buu noqonayaa marna waa tajdiidulwuduuc oo sunnuu noqonayaa taasna waxaa ka dhalanaysaa xamlulmushtaraki calaa macnayayhi masaladay yidhaahdaan mushtaragii oo lagu xambaarayo lafdigii laba macno kala duwan leh labadii macno hal mar lagu wada xambaaraayo taasna culammadu ma wada qabaan ahlucilmigu taas yadaa ma wada qabaan ahlucilmiga qaarkood ayaa qaba in wakhtiyada qaarkood lagu wada xambaaro sida fiicani waa sidan weeye oo xataa markaa tajdiidka weysada la cusboonaysiinayo dee weyse lagu tukaday baa la cusboonaysiiyaa laakiin isagoo qofku weysaystay oo aan weli salaadba ku tukan faral iyo sunno toonna dee lama jadiidiyo yaa lama jadiidiyo markaa saas aawadeed taqdiirkan uu qadarayaa waa fii maxallihi wa antum muxdisuuna waa jumla xaaliya walxaal antum idinku muxdisuuna aydaan weyse qabin doontaanna salaaddiinaa u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinna maydha wejiyadiinna maydha foolalkiinna wejiyadiinna maydha wa aydiyakum gacmihiinnana maydha ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi cusullada laga gaadhaayo ama suxullada kolba saad u taqaan yacni ilaa halkaa laga gaadhayo maydha oo ilaahda laha bimacnaa maca ayaa laga tilmaamaya ilaahda haayada ah mar waxaa loo isticmaalaa inay haayadu shayga laga dhigo ilaa halkaa mar meeshaasi way ka baxsan tahay waa algaayatu laa tadkhulu fi lmughaya marna waa soo guda gudagashaa mawdican waxaa looga jeedaa inay soo gudagelaysaa looga jeedaa saas aawadeed yacni waa lala maydhayaa oo waa in markaa xusulkana la maydhaa oo markaa maydhitaanka la gaadhsiiyaa si loo xaqiijiyo in markaa suxulladii la maydhay si loo xaqiijiyana waa in wax yar la dhaafiyaa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waxaan waajibka ku dhammaystirmayn in isaga lala yimaado mooyaane yacnii aan waajibkii la xaqiijin kara in lala yimi dhammaantii isagana in lala yimaada waxay noqonaysaa mid waajiba calaa haada sidaasaa laga soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha maydhaayo ashraca fi filcadud cududda wax ka mida inuu gelin jiray ay soo aroortay culammaduna saa waa isla ogolyiin kamaa bayanathu sunna siday sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam caddaysay ahlucilmiga qaarkoodna waxay sheegeen wax khilaafa arrinkaa inaynay ogeyn waanu soo naqlina imaamu shaafici baa ka mida ah, qolyaha ijmaaca tilmaamay wa masaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinnana masaxa albaa'u lililsaaq ba'du ilsaaq bay u sugnaatay ku dhejin ayay u sugnaatay ba'da macaani badan baa loo isticmaalaa afar iyo toban macne ayaa loo isticmaalaa ba'da laakiin macnaha markaa ilsaaqu waa macnaha ugu muuqashada badanee ba'du leedahay macnaha ugu horeeya weeye sheikhu halkan wuxuu khilaafay yacni markaa culammada shaaficiyadu wejigay mari jireen oo ah markaysagaa ba'du inay tahay litabciid isagoo shaaficiyulmadhab ah ayaa markaysaga markaa u khilaafo uu yidhi bacdu waa ilsaaq uu yidhi shaaficiyaduna waxay dhahan bacdan waa litabciid oo waxaa loo jeedaa biru'uusikum ay min ru'uusikum madaxyadiinna wax ka mida masaxa waa la ysku qabsaday bacdu tabciid ma u timaadaa mise uma timaado culammada luqada bacdi ka midaa sugay oo shaafici arrinuu la gaar noqday maaha inkasta uu luqada xujo ku yahay siday culammadu sheegeen haddana culammadii carabiyada bacdi ka mid a ah ba tabciid la yidhaahdaa inay jirto asaalatan sugay asmaci baa ka mida ah cabdulmalik ibnu qurayb farisi baa ka mida ah, kuufiyiinta ka mida ibnu maalik baa ka mida ibnu hishaam alansaari baa ka mida iyo culamo kaleba waayahay ay alsiqu lmasxa biha waxaa ku dhejisaan masaxaadda biha madaxyada ku dhejiyeen min ghayri isaalati maa iyadoo biyaha aan la dareerin oo biyo dareeroo socda aan markaa madaxii la marinayn yacanii gacmahoo qoyan oo biyo cusub laakiin ee ka qoyan biyo cusub maxaynu jeednaa biyihii gacmaha lagu maydhay qoyaankii ka soo hadhay laguma masaxayo madaxa waa in biyo jadiid oo cusub loo qaataa biyaha cusub ee marka waxaa weeye loo qaatay baa lagu masaxayaa biyahaasi laakiin maydhis ma aha waa masaxaad saasu aawadeed buu yidhi min hayri isaalati maa'in iyadoo biyo eh, la dareerinayo oo soconayaa aan markaysaga lagu masaxay wa huwa ismu jinsin waa ismu jinsi weeye ismu jinsiga waxaa la yidhahdaa shayga qaliilkiiyo kasiirkaba ku dhaca imka almaa waa ismu jinsin inta yar ee biyaha ka midi maa baa la yidhaahdaa waa biyo inta faraha badanna ma' baa la yidhahda waa biyo qaliilkiiyo kasiirkaba isku sibay ugu dhacays ismu jinsi weeye marka masaxaaduna yacni waxa weeye waa ismu jinsin markaa weeye madax la masaxayo fayakfii aqalu maa yasduqu calayhi fayakfii waxa ku filan aqalu maa kii waxa ugu yar laqbada markaynu laqbayno aqalu maa maxaynu leenahay waa mudaaf iyo mudaaf lama kala gooyo yaa markaad laqbaynayso waa inaad isku qabataa inaad aqalu gaar ugu dhawaaqdo oo fasirta maaha fa yakfii waxaa ku filan aqalu maa kii waxa ugu yar yasduqu calayhi uu ku rumoobaayo magaca masaxaadu madax in la masaxay uu ku rumoobaayo ayaa ku filan qof madaxiisa wax ka mida ah haddaad taabatoad masaxdo yacni madaxiisii waad masaxday ma la odhanayaa mise la odhan maayo ise ilaa aad wada masaxdo la odhan maayo madaxiisa waad masaxday wax ka mid a ah haddaad iyo kulligii haddaad masaxdo madaxa mid walba madaxaad masaxdaa la odhanaya saasuu ujeedaa wa huwa masxu bacdi shacri hacratibuu idin qoray ka muxaqiqadii muxuu qoraya saawiga nuskhada muxaqaqada ahi waxay qoraysaa waa sidii mashhuurka ka ahayd ba shaaficiyadee wa huwa masxu bacdi shacratin hal tin wax ka mida in la masaxo marka sida nuskhada ii qorani waa markaysaa markaa khataba yani nasku siduu ahaa maaha wa huwa masxu bacdi shacratin hal tin wax ka mida in la masaxo weeye awjuh bay kolley ka leeyihiin shaaficiyada laftoodu oo iyagoo markaa waxaweeye masxu bacdi ra'si ku kaaftoomaya ayaa kollay aqwaashooda qowl ka midii ah, wuxuu odhanayaa hal tin wax ka mida ah haddii la masaxo waa kifaayo qaarna waa ka yara badiyeen asxaab wujuuhooda marka laga eego wa calayhi shaaficiyun sidaa shaafici baa ku sugan kollay madaahibta badankoodu waxay qabaan timaha wax ka mid a ah in la masaxaa inay ku filan tahay xanafiyadu waxay leeyihiin rubuc ilaa madax haddii la masaxo waa kifaaya laakiin rubucu wax ka yari kuma filla bay yidhahdeen ya waa taqdiir yacnii inta bacdu ra'si ay ku tageen ayaa haddana taqdiir aynay daliil u haynin ayay haddana qadareen oo yidhaahdeen rubuc baa ugu yar ya marka madaxa loo qaybiyo afar meelood meel ahaan in la masaxo cala alaqali taa xanafiya qabta taa xanafiya ayaa qabta marka madaahibta badankoodu bacdu ra'siga waa oggol yihiin laakiinse waa kusii kala tegan yihiin waa kusii kala tegan yihiin waxaa laakiin madhabta markaa imaam axmed maalikna waaba loo nisbeeyey waxay qabaan iyagu markaa in madaxa dhammaan la masaxo kollayba laakiinta xadiiska ku soo aroortay oo haddii markaa timaha wax ka mida la masaxo oo deedna cimaamadoo ruuxa u duuban oo markaa waxba ku dhammaystiro taasi inay markaa ku filan tahay iyadu markaa ishkaal male waayo xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegay xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa sheegay waa yahay wa arjulakum lugihiinnana maydha laba qira'a la akhriyey wa arjulakum iyo wa arjulikum labada waa inoo sheegi doonaa markay mansuub tahay oo nasbisan tahay kor dhigan tahay laamku kor dhigan yahay binnasbi nasbe xaalay ku sugan tahay cafan calaa aydiyakum xaal lagu cafay ama waxaa lagu cadfayaa cadaf baa lagu cadfayaa calaa aydiyakum aydiyakum baa lagu cadfaya cala alxikaaya sidiisa ugu soo naqlinaya say naska ugu sugnaya waa aydiyakum u marka waxay noqonaysaa in la masaxayo oo yacni markaa wejigiinna iyo gacmihiinnaba maydha wa arjulakum lugihiinnana maydha lugaheennana maydha waayahay sida weliba sii fiican waxay ahayd in la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay wujuuhday ku cadfan tahay waayo cadafku hadduu markaysagaa bil waawi yahay calal awali baa lagu cadfaa laakiin hadduu bil faaya ama bisumma yahay ka dambaa lagu cadfaa alkhabu sahlun wa biljari iyo jar xaalay ku sugan tahay oo waarjulikum la akhriyo laamka la hoos dhigo cala lagu jaray derisnimada ay la deriska tahay ru'uusta ay la deriska tahay oo wuxuu leeyahay markaa lafteeda cadafku macna ahaan wuxuu u dhacayaa in markaa la maydho yacni waxay ku cadfan tahay wujuuhdii unbay ku cadfan tahaye oo maydhaa loo jeedaaye laakiin waxaa loo hoos dhigay derisnimada ay la deriskatay ku xigto ru'uusta oo majruura ah waana masalo carabiya ah aljaru biljiwaar waxa la yidhaahdo waa masalo carabiya ah wey juxru dabbin kharibin markay carabtu leeyihiin waa god markaysagaa bahalka dabbiga la yidhaahdo waa bahal yaroo marka mansacagalayda ama mansalugalayda u eg oo laakiin ka yar laakiin la fasiila abaa dabbi la yidhaahdaa tan mansacagalayda ama mansalugalayda la yidhaahdo iyada marka waxa weeye waral baa luqatulcarab lagu yidhaahdaa waaw raac laam laakiin markaa dabbiga waa la fasilo marka juxru dabbin kharibin waxay yidhahdeen waa god marka waxa weeye dabbi bahalkaa yaree dabiga ee mansacadalayda u eg ee la fasiilada ah oo kharibin juxru way godnayd waxa kharaabkiina waa godka laakiin bahalkaa kharaaba looma jeedo oo bahalka kharaabnimo laguma sifeeyo marka kharibin isagoo ku isagoo yani sifo ka ah juxriga ama godka sifo ka ah godkuna marfuuc yahay juxriguna marfuuc yahay baa haddana la jaray la hoos dhigay waa aljaru cala aljiwaar bay yidhaha mujaawara lagu jaro xigitaanka uu dabbiga ku xigo ayaa loo jaray qur'aanka waa meelaha lagu tawjiihiyaa yacni cadaaba yowmin aliim yacnii maalin cadaabkeed aliimin waxaa xanuunka kullima maalinta mise waa cadaabka cadaabkii waa mansuub waa nasbisan yahay waa kor dhigan yahay haddana aliim waa hoos dhigan tahay maxaa aliim loo hoos dhigay yowm oo ka horraysaa hoos dhigan aljaru cala aljiwaar baa lagu tawjiihiyey marka maalintaa xanuun kulul maahee waxa xanuun kulule mu'limka ahi maalinta ma aha ee waxa uu xanuujinaya waa cadaabka weeye waa aljaru cala aljiwaar baa layidhi marka addimada lama masaxayee waxaa markaa ru'uustoo ku xigta jaritaanka ay jaran tahay ayaa lala jaro waa alkhafdu cala almujaawara ama cala aljiwaar noocaas weeye waa tawjiih mid labaad culammada qaar waa mareen oo waxay mareen in la yidhaahdo ru'uusta ayay ku cadfantahay jiwaarna ma ahee xaqiiqatan baa loogu cadfay maxaa markaa lagu tawjiihinayaa waxaa lagu tawjiihinayaa wamsaxuu marka la yidhi masxigaa laba macno leh masxi ghusli ahoo biyaha la dareerinayo la socodsiinaayo iyo masxi aan biyaha la dareerinayn ee gacmahoo qoyan bes la marinayo waxay noqonaysaa halkaa yacnii labada macnoba in lagu xambaaro waxay ku imanaysaana xamlulmushtarak calaa macnayayhiyo marka ru'uusta la joogana waxay u dhacaysaa masaxaaddii baabacooyinka qoyanun la marinayo addimada marka la joogana masxu wuslim bay u dhacaysaa masaxaad maydhis ah yaa hadda masxi maxaa looga cabbirayaa waxay culammada qaarkood yidhaaheen waxaa looga cabbirayaa sida badan biyaha addimada lagu maydhayo ayaa lagu israafaayoo la farabadiyaayo waxaa markaa la doonayaa in la yahaa biyaha yareeya idinkoo maydhaya haddana waxa weeye markaa biyaha farabadinina yaa oo maydhis masaxaad ah maydhis ha ahaato laakiin mid masaxaadan ah markaa biyaha aan aad loo farabadinoo lagu israafin yacni waa inay noqotaa taasaa la tambiihinayaa bay idhahdeen marka taasi waxay ku dhisan tahay labadii macnee maydhista iyo masaxaadda wamsaxuu lagu kulminayaa waa mushtaraki calaa macnayayhi waa tawjiih labaad tawjiih saddexaad culamada qaar baa maray tawjiiha saddexaad ee culammada qaarkooda ay mareen waxay tahay inay yidhaahdeen addimada mararka qaarkood baa la masaxaayo khufaynkii la masaxayaa laynoo ishaarayaa markaan addimada khufaynku ku jirinna axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa inoo caddaysay in la maydhaayo weylun lilacqaabi min annaar weylu lilcaraaqiib axaadiis baa soo aroortay in la maydhaa la sheegay in marka waxa weeye haddii si fiican addimada aan loo maydhin haddaan khufayn ku jirin khufaynku waa harag sida sharabaadkaoo kaleo addimada la geliyo haddaba marka haragga yacni uu ku jiro addimada tahaarana lagu geliyey dhammaystiran muddo kooban waxa bannaan in la masaxo meeshii maydhitaanka marka masxun cala alkhufayni fi bacdi alaxwaali bay culamada qaar ku xambaareen waa tawjiiha saddexaad wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiina masaxa wa arjulakum addimadiinnana maydha ila alkacbayni ilaa kacbaynka laga gaadhayo kacbaynku waa canqawyada ama waa kuraamaha qowl khalata qaar waxay yidhaahdeen kacbaynku waa halkan sare ee addinka markaysaga yacnii korkiisa buuran raysmagaadhada halka ka korraysa ee buuran baa kacbi la yidhaahdaa macnaha noocaas waa khalad saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay yidhahdeen macnahaasi sax ma aha kacbayna kuwaa lama yidhahdo axaadiistuna waaba caddaynaysaa oo fa yulsiqu axadunaa kacbahu bikacbi saaxibi yacnii mid kaya ayuu wuxuu ku dhejin jiray markuu nebigu yidhi isku dhowaada salaadda safkeedii la safanayey midmidkaayo wuxuu ku dhejin jiray yacni kuraantiisa ama markaa canqawgiisuu canqawga ka kale ku dhejinaayo dee kan kale ee sare in lagu dhejiyaa ma suuragal ah axaadiistaa sixaaxa ku sugani waxay caddaynaysaa kacbaynku inay markaa yihiin kuwan hareeraha ku yaalle kuraamaha ama canqawyada la yidhaahdo ilalkacbayn ilaa kacbaynka laga gaadhaayo waxaa loo jeedaa macahumaa waa lala maydhayaabaa laga tilmaamayaa kamaa bayanathu sunnatu siday sunnadu caddaysay wa huma alcadmaani waa labada lafood ee annaati'aani markaysagaa taagan ee ka soo baxsan fii kulli rijlin adin kastaba markaysagaa ku sugan cinda mafsili isaaqi waalqadam halka dhudhunka adinka iyo yacni markaa lugta hoose halka markaa waxa weeye ay ka kala qaybsan tahay ee marka isaga timaaddo yaa ay ka kala go'an tahay yaa halkaasay ku taallaa walfaslu bayna alaydi waalarjuli waalfaslu kala goynta la kala gooyey oo lagu kala gooyey ama lagu kala soocay yacani lagu kala qaybiyey bayna al aydii gacmaha iyo walarjuli lugaha almaqsuulati labadaba la maydhaayo bira'si almamsuuxi lagu kala gooyo oo lagu kala fasliyey bira'si madaxa almamsuuxi la masaxayo yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa wujuuba tartiibi tartiibtu inay waajibtuu faa'iidaynaya fii tahaarati haadihi alacdaa yacni xubnaha tahaarada markaa yacni la tahaaro qaadanayo la weysaysanayo loo weysaynaayo xikmad baa ku jirta in markaa masaxaaddii ashyaadii la maydhaayey saddexdii shay ee la maydhaayey afarta xubnood ee laynoogu sheegay aayadda saddex waa la maydhayaa midna waa la masaxaya saddexdii la maydhayo gaar laysuma raacin laba la maydhaayo markii laynoo sheegaa mid la masaxayo la dhex geliyey haddana mid kaloo la maydhayo ayaa markii dambe la sheegay fasliga sidaa loogu kala goynayaa xikmad la'aan maaha xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirtaa waxay tahay waa tambiihun cala tartiibi tartiibtaa laynagu baraarujinayaa waa in afarta markaa xubnood ee weyseqaadka aayadda laynagu sheegaayo ashyaa sunnadu ku dartay waa jirtaayoo dee istinshaaqa iyo istinsaarka iyo madmadada iyo ashyaadaas laakiin afarta markaa xubnood ee laynoogu sheegay aayadda laga tilmaamaya in sida aayadda loo kala hormariyey loo kala horsheegay in sidaa tartiibtaa loo raacaa inay waajibtaa laynoogu baraarujinaya oo aan la kala hormarin karin ya labada gacmood dee gacmaha waa la israaciyey midigta in la hormariyo oo bidixda laga hormariyo sunna weeyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa inoogu dartay tartiibta taa laga hadli maayo tartiibta midna waa sunna midna waa waajib laakiin afarta qaybood ee aayaddu sheegtay tartiibteeda siday u kala horraysay loo kala hormariyaa waa mid waajiba weeye weysaduna la'aanteed aynay asaxayn haddaan sidaa loo kala hormarin amaa labada addiin haddii la kala hormariyo iyada weysadu way asaxaysaa laakiin afdalka la seegaya haddii bidixda la hormariyo gacmahana waa saasi leeg haddii labada gacmoodta bidix la hormariyo oo ta midig la dibdhigo weysadu waa ay asaxaysaa laakiin afdalkii baa la seegaya marka tartiibta afartan xubnood sidaa loo kala hormarinaya waa mid waajiba wey wa calayhi shaaficiyu sidaa shaafici baa ku sugan bal agsarka culammada ayaaba ku sugan jumhuuru ahlicilmi khilaafan lilxanafiyati xanafiyadunbaaba saa ka duwan e ee saddexda madhaboodee kale iyo ahluxadiisba waxay qabaan tartiibtaasi inay tahay mid lagama maarmaan weysadii u ah oo haddii afartaa xubnood sida aayaddu u kala hormarisay aan loo kala hormarin ee la khilaafo inaan weysadu asaxaynin jumhuuru ahlicilmi salafan wa ay qabaan oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo iyo ahlulxadiiskuba wa yu'khadu min asunnati sunnada xaggeeda waxaa laga soo qaadanayaa wujuubu niyati niyadu inay waajib tahay fiihi weysada gudaheeda ay ku waajib tahay ka hayrihi min alcibaadaat sida markaa waxa weeye ashyaada kale cibaadaadkaba niyadu ay waajib ugu tahay sharti u noqonayso inama alacmaalu biniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa sidaa sunnada laga qaatay waa sida jamaahiiru ahlicilmina ku tageen khilaafan lilxanafiyati xaalay xanafiyada khilaafayaan xanafiyadu waxay yidhaahdeen weysada niyo looma shardiyo haddaan la niyeynin ee xubnihii weysada uun layska yacni maydho oo sidii loo raaco waa niyatu tacabud la niyeynoo loola imanin ee tabarud iyo qabowsi looga jeeday saxa wuduu'an weysanimo asaxaysaa bay yidhahdeen weysanimo waa ku asaxaysaa bay yidhahdeen lakiin qowlkaas waa khalad sax ma aha sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo niyadu inay sharti u tahay amaba eh, faral ku tahay weysada culamada qaarba mid bay ka cabiraan midna faral bay ka cabiraan qaarna waxay ka cabiraan shardi waa lagama maarmaan inuu taho la'aanteed weyse aynay asaxayn niyo la'aan baa saxan wain kuntum junuban fatahharuu wa in kuntum haddii aad tihiin junuban qaari janaabo qaba haddaad tihiin oo bimacnaa aaggal ma samayseen amaba markaa yacni markaa intaa yacni markaa riyooteen ay ixtilaamteen bimacnaa mani idinka soo baxday si caadiya idinka soo baxday ama hurdo idinkaga soo baxday ama idinkoo soo jeeda biladatin muctaada idinkaga soo baxday fatahharuu tahaaro qaata wakadaa haddaa galmo ama biyaha idinka yimaadaan ama yana idinka iman faaharuu tahaaro qaata bimacnaa maydha ay fatasiluu tadahurka la amrayaana marka waa maydhashadii weyi marka xadasulakbarkiina waa in laga maydhaa laba xadas baa jiro xadasulakbar iyo xadasulasqar labadaba waa in markaa la rafciyaa oo laga tahaaro qaataa xadasulakbar iyo xadasul tahaaro jabka weyn iyo tahaaro jabka yar marka markii maydhi ku waajibto ruuxa waa inuu la yimaadaa maydhashadii waxaa la mid ah dumarkii haddii labadii dhiig ka daahir noqdaan waxaa iyagana waajib ku ah si ay u tukadaan inay markaa tahaaro qaataan oo ka maydhaan waajib bay ku tahay sida janaabada looga maydhanayoo kale ayaa dhiigagga markay ka go'aan dumarkana oo calaamadii daahirnimada ay arkaanna ay uga maydhanayaan junubna waxa weeye waa lafdi mufradka iyo jamaca mid walba ku dhacda oo fardigii junub baa la odhanayaa labadii junub baa la odhanayaa jamacii junub baa la odhanayaa labkii iyo dhadigii mid walba junub waa la odhanaya waana dhacdaa in la jamciyo waa dhacdaa oo la tasniyey junubun iyo junubaan iyo junubuuna yacni markaasaa la yidhahdo marka waxay ku timi luqadii markaa yacni junub mid walba lagu itlaaqayey oo jamacii hadda junub la yidhi aan junubuuna la odhan iyo ajnaabun wa in kuntum haddaad tihiin junuban qaar janaabo qaba oo maydhi ku waajibtay faahharuu tahaaro qaata ay fakhtasiluu maydha wa in kuntum haddaad tihiin mardaa qaar buka haddaad tihiin xanuunsanaya maradan xanuun yadurruhu almaa'u biyuhu dhibaayo aanu biyihii ama xanuun ku siyaadinayo ama bur'igii iyo yacni bogsashadii dib dhacayso amaba biyaha uu ku dhibaatoonayo oo xanuun ku kordhaayo aw calaa safarin ama qaar socdaal ku sugan aad tihiin musaafiriina qaar socdaaloo safara aad tihiin aw jaa'a ama uu yimaado axadun minkum cid idinka midi min alghaa'iti yacni uu ka yimaado meesha uu ku yacni dantiisa ku soo gudanayo halkuu ku soo istijoonayo uu ka yimaado ay axdasa wayse jabaa loo jeedaa aw laamastum ama aad taabataan annisaa a dumarka aad taabataan sabaqa miluhu fii aayati nnisaa wuxuu ku soo maray mid la midii inagu soo maray aayaddii suuratu nisaa buu inagu soo maray ibnu cumar waa ki yidhi masiga waxaa looga jeeda aljasu bilyadi gacanta in lagu taabtaa looga jeeda ibnu cabbaasna waa ki yidhi laamastumu nnisaa waxaa looga jeeda aljimaac galmadaa looga jeeda waa kinaayo waa kinaayo marka saxaabadii baa isku khilaafay mataabashadii caadigaa loo jeedaa mise sarbeeb waxay ka tahay galmadii halkaa waxaa ka dhalanaysa taabashada dumarku la taabtaa ajnabiyaadka ahi weysada ma jebinayaan mise jebin maayo waana mas'ala fiqhiya oo fuqahadu ku kala duwan tahay waxayna ka leeyihiin saddex qowl qowl odhanaaya gabadha ajnabiga ah ee gayaanka ku ah sharcan ama midaad qabto ha ahaato ama midaanad qabin ha ahaatee taabashadeedu weysada waa kaa jabinaysa ama wax uga jeed ama waxba ha uga jeedi cala alitlaaq ka la taabtayna weysadu waa ka buraysa waalmalmuusu ka laamisi ka la taabtay wuxuu ka dhigan yahay kii taabtoo kalu ka dhigan yahay maana sida shaaficiyaduba qabto qowl labaadoo odhanaya taabashada dumarka la taabtaa weysada ma jabinayo madaahibta qaarkood baa qaba waana sida madhabkii ibnu cabbaasba ahaa ama waxaa looga jeedo ama waxba yaan looga jeedin taabashada bimacnaa shahwaha looga jeedo ama yaan looga jeedin qowl saddexaadoo bitafsiili ah oo kala saaraya oo odhanaya markaa taabashada markaa dumarka la taabtay ma shahwo loo taabanayey mise taabasho caadi oo gacmuhun isku dhaceen ahaatay ah, hadday taabasho caadi oo gacmuhun isku dhaceen tahayna weysadii kuma jabayso haddii taabasho dan laga lahaayo markaa waxa weeye lishahwa loo taabanayey galma yaan la samaynayn lishahwa loo taabanayey markaa weysada waa jabinaysa waa qowl saddexaad oo tafsiila calaa kulli xaal waa mas'alo afarta madhabood ku kala qaybsan yihiin oo qaarba mid ay mareen xagga rujxaanka ama daliilkana waxaa kollay arjaxsan insha allah inaan weysada jabinayn waayo waxaa soo arooray xadiis sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila asalaati walam yatawada culammada muxadisiinta qaarkoodna waa quweeyeen ka daara qutni wahayru sida xaafid ibnu xajar baa ku sheegaayo buluqulmaramka nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii ama dumarkiisii qaar ka miduu dhunkaday dabeedna salaadduu u baxay mana weysaysan weyse kama dambaysin waa xadiisku ibnu jariir atabari uu deliishanaayo markuu mawdica hore kaga warramayo suuratu nisaa oo odhanayo labada qowl qowlka raajixi inuu kaa yahay yacni ibnu cabaas oo jimaaca looga jeeda aayadda waxaa caddaynaya xadiiskan waayo taabashada dumarka la taabanaya hadday weysada jabin lahayd cala alitlaaq dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka weysaysan laha mana weysaysan calaa kulli xaal waa masala fiqhiya si qofkaa la raajax noqota ama uu cid ku qallidanaayo taqliid saa'iqa laa baas sabaqa misluu fii aayati nisaa buu ku soo hormaray falam tajiduu maaan dabeed biyo aydaan helin bacda talabihi doonistii aad doonteen dabadeed culammadu waxay ka dhadhansadeen falam tajiduu maaan laabudda min alab lagama maarmaan inay tahay doondoon in la sameeyo intuu ruuxu iska fadhiista uu yidhahdo biyo ma arko ee waa iska gegabaysanaya ma aha waa inuu markaa wax raadina isku dayaa inuu waxaw biyo baarbaadho bal wax raadiyo marka falam tajiduu baa laga dhadhansaday ama laga fahmay in loo baahan yahay alab in lala yimaado saas aaweed ba sheikhu yihi bacda talabihi markii la doonay dabadeed waayo shayga aan la helin ya dee waxa weeye waa shay la doondoono oo la waayey wey fatayamamuu yacni u qasda ama gagabaysta iqsiduu u qasda iqsuduu lama yidhahdo saadka lama godo waa la hoos dhigaa qasada yaqsidu qasdan waa ka camada yacmidu camdan waznan wa macnan xagga wasniga waa isku wasni xagga macnahana waa isku macne fatayamamu ay yaqsidu u qasda saciidan yacni ciid u qasda waa la yidhi oo turaab loo fasiro ama saciidan ay wajha alardi arlada korkeedii oogadeeda waxa ku sugan yacni markaa u qasda fatayamamuu u qasda ama ku gegabaysta saciidan ciid ku gegabaysta ciiddaasoo tayiban wanaagsan turaaban daahiran ciid daahira ku gegabaysta culammada shaaficiyada kolley waxaa ka mashhuur ahay tayiban inay odhan jireen lahu qubaar waa inuu boodh leeyihi marka tayibku inuu yahay daahiran ayuu maray waana weji fiican xaggay ka keeneen markay culamo badan oo odhanayaan saciidan tayiban waxaa loo jeedaa turaaban lahu khubaarun waa ciid boodh leh waxay yidhahdeen ciiddu haddaynay boodh lahayn waxba kama baxaan yacnii markaa dhulka wax ka baxaana tayiba waalbaladu tayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih dhulka tayibkee wanaagsan nabaadkiisu waa soo baxaa dee markaa meeshaan wax ka soo bixini tayib ma ahaba marka meeshaasi waa inay tahay meel boodh la weynayto halkaasay markaa yani marka ka qaateen laakiin calaa kulli xaal siday culamo badani mareen tayiban in loo jeedo daahiran yani marka ayaa fiican waana sida jalaalaynkuna maray jalaaldiin asuyuud raximah ullah famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna ku masaxa wa aydiikum iyo gacmihiinna maca almirfiqayni yacni xusullada lala qabo minhu wax saciidkii ka mida ama ciiddii ka mida ku masaxa minhu mintaa culamada qaar waxay mareen inay tahay litabciid oo meesha aad ku gagabaysanayso ilaaba ilaa way wax kaa soo raacaan meelaan waxba kaa soo raacin ya laguma gagabaysan kara yidhaha ya dee culamada qaar waatay leeyihin saciidku waa wajha alardi dee marmarku wajha alardi baa laga sameeyaa marmar markaa waxaa la masaxay oo aan xabad boodhan loo aqoon laguma gedgebaysan karoo waxba kaa soo raaci maayaan laakiin yaroo boodha dee hadduu leeyi oo dee boodhkii markaysaa gacmahaagii soo raaceen waxa weye waa kifaay boodh baa ku dhacay dabeedna boodhkii baad markaa waxba ismarisa khalaas waa yahay qaar waxay yidhahaan mintu waxa weye waa ibtidaa'u lgaaya oo sharti maaha in wax kaa soo raacaan bacdi baa maray yaa oo waxay yidhaahdeen famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu xaal marka a ka soo bilaabaysaan yacni saciidka a ka soo bilaabaysaan marka ibtidaau lghaaya weeyo in wax kaa soo raacaan sharti maaha bay yidhahdeen laakiin sida horea loo badiya bidarbatayni laba darbadood laba garaacoo lagu dhuftay gacmaha ama baabacooyinka lagu dhuftay ya yacni markaa aa ku masaxaysaa walbaau lililsaaq ba'duna ilsaaq bay u sugnaatay ku dhejin ayay u sugnaatay ku dhejin ayay u sugnaatay wa bayanat isunnatu sunnadu waxay caddaysay anna almuraada waxaa looga jeedaa istiicaabu alcudwayni bilmasxi muxuu sidaa u leeyahay dee hadalkiisii hore uu yidhi masxigu waxa weeye waa ismu jinsin oo wuxuu ku dhacaya aqalu maa yasduqu calayhi si aan halkan loogu soo aroorin ayuu hadalkan u keenaya markaasuu wuxuu yidhi sunnadii waxay caddaysay in muraadka looga jeedaa masaxaadan ay tahay gagabaysiga ah istiicaabu alcudwayni labada xubnood in la wada gaarsiiyo oo lagu dhammaystiro bilmasxi masaxaadda lagu dhammaystiro isticaab waa masdar waa istawcaba yastawcibu istiicaaban asalka ficilkuna waawbiu ahaa oo wacaba ayaa marka hore dee laga keenay sulaasigiisii istawcaba ayaa markaa la yidhi markuu masiidka noqday hadda maaragta markaa dee markii istiicaab waawgii marka kasra ka hormartay wuxuu noqday waajib libdaal sidaasaa ya loogu bedelay ya ya waayo kasra waaw ma reebi karto marka isticaabu lcudweyni labada xubnood in lagu dhammaystiro lagu kaamil yeelo bilmasxi masaxaadda lagu kaamil yeelo in muraadka looga jeedaa sidaa yahay baa sunnadu caddaysay halkan waxaa yani markaa nadar ku jiraa maca almirfiqayni iyo bidarbatayni oo gagabaysiga ma ilaa yacni xusullada ama suxullada laga gaadha ayaa la wadayaa mise kafaynka keliya gacmaha la masaxaya madaahibtu waa ku kala duwan yihiin madhabu shaaficiya waxay qabaan ilalmirfiqayn in la wadayo saasay qabaan waxaanay u deliishanayaan yacnii waa mida qiyaasan cala alwuduu'i way u deliishanayaan inay waysada uga qiyaas qaataan ama ay yidhaahdaan aydii halkan waa yacni markaa la itlaaqay halkaa kalena waxaa lagu qayday marfiqaynka ama qiyaas ha laga cabiro ama mutlaq iyo muqayad ha laga cabiro waayahay waxay kaloo ka deliishanayaan riwaayaad la soo wariyo xadiiska xadiiska ka mid ahaa camaar oo sheegaya darbataynka iyo mirfaqaynkaba sheegayo laakiin axaadiista caynkaasa culammada muxadisiintu waxay caddeeyeen shaaficiye iyo khayrkoodba xataa culammadii muxadisiinta ahayd ee shaaficiyo inay daciifo tahay oo axaadiista aynay asixin xadiiska camaarna yacni markaa saxiixiyada wuxuu ugu soo arooray darba waaxida oo hal mar lagu dhufanayo iyo wejigiiyo labada kaf ya siduu bukhaari iyo muslim ugu yaallo inamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada ya qisaa dhacday qisada dhacday waxay ahayd cumar iyo camaar oo wada socdaa safarna ku sugan oo bimacnaa waxa weeye aan madiino joogine markaa madiine ka maqan ayaa habeen intay seexdeen waxaa ku dhacay ixtilaam labadooda maydh baa ku waajibtay maydh baa ku waajibtay gagabaysiga weysaduunbay garanayeen in loo gagabaysto maydhi qofkay ku waajibto inuu u gagabaysan karo taas may garanayn ya dabeedna labadoodu way ijtihaadeen biyo may haysanin camaar waa ijtihaado isagu meel cidlaa intuu tegey ayuu wuxuu yidhi fatamacaktu kamaa tatamacaku daabba wa fii lafdin fatamaraqtu kamaa tatamaraqu daabba waxaan ugu gelgelimaystay sida markaysaga neefka xoolihii u gelgelimaystoo kale ayaan ciiddii sidaa isugu rogrogay buui oo wuxuu isin weysadii de mar haddii la yidhi yani sidan u gegabayso oo wejigiiyo labada gacmood ya maydhi dee waa ka weynta caad samaysaa dee waxa weeye yani ciidda markaa sidaa ugu gelgelimayso mayso dabeedna sidaa intuu sameeyuu tukaday cumarna markuu weysena waayey xal kaloo labaadna u waayey qisada wuu ilaaway cumare camaar wuxuu yidhi adigu maa tukan buu yidhi oo bimacnaa inaad macduur tahay oo dee cudurdaar haysato oo salaadi ayna ku saarayn mar haddaanad waxaad ku tahaaro qaadataba haysan saasaad u qaadatay buui anna saasaan sameeyey miyaad qisada ilowday buui wakhtiga uu sidan ku odhanayaa camaar waa wakhtigu imaarada hayey cumar cumarna markan waxay ula muuqatay qofku hadduu biyo waayo janaabana ay ku waajibto biyana uu waayo inaanu tukanayna uu sugayo intuu biyo helayo markaasaa camaar qisadii u sheegay markaasu miyaad xasuusanaysaa iyo saas inay inugu dhacday oo adna aad saa yeeshay anna aan saa yeelay dabeedna nebiga aynuu nimi oo aan u sheegnay qisadii dabeedna nebigu ugu yidhi innamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu fillayd gacmahaaga inaad sidaa ku tidhaahdo markaasaa wa daraba bikafayhi larda labadiisa kaf buu dhulka ku dhuftay dabeedna fa masaxa bihima wajhahu wa kafay wuxuu ku masaxay wejigiisiiyo labada kaf markaasu ittaqi illaaha yaa cammaar cumar ma xasuusan qisadii ittaqi illaaha yaa cammaar cammaarow ilaahay ka baq bukhaariiyo muslim bay ku sugantaha ya cammaarow ilaahay ka baq buuhi markaasuu y haddii aad tidhaahdo ha ka warramin oo xadiiska ha sheegin ma sheegaayo qisadaa ah, ha sheegin haddaad tidhaahdo ma sheegaan may buu yidhi kuu diidi maayo innamaa nuwalliika maa tawallayta marka bukhaari iyo muslim waxay ugu soo aroortay xadiiska camaar ugu soo arooray wejigii iyo labada kaf keliya inay gagabaysigu yahay darbo keliyana ku filantay darbo keliyana ku filantay saasuu ugu soo arooray sidan kalena ma sugna ama ma asixin amaa qadiyada ku saabsan xamlulmutlaq cala almuqayado weyse iyo gagabaysi labada mawdic eh, ayaa kala duwan yacni markaa layskuma xambaari karo tan oo kale xukunku tahaaraha ka sinaado laakiin tahaaradii waa kala duwantaho midna waa tayamum midna waa wuduu hadda ma aragta mid waa maydhis midna waa masaxaad sidaas aawadeed ta noocaas oo kalea la yskuma xambaarayo xamlulmutlaqa cala almuqayad kama imanayo haddii la yhaha waa laga qiyaasanayaana waa qiyaasun mukhaalifun lilnasi waa qiyaas naska khilaafsan wey maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraji maa yuriidu allahu ilaahay dooni maayo liyajcala calaykum korkiina inuu ka yeelo min xarajin wax cidhiidhiya ay diiqin cidhiidhi bimaa furida calaykum waxaa laydinku faral yeelo min alwuduu'i weyse ah iyo maydhashaa watayamum iyo gegebaysi ah yacni markaa laydinku dhibo dhib korkiinna inuu ka yeelo ma doonaayo walaakin yuriidu liyutahhirakum ha yeeshe allah wuxuu doonayaa liyutahhirakum inuu idin daahiriyo oo idin nadiifiyuu doonaya maxaa idinka daahiriyo min alaxdaasi xadasyada tahaara la'aanta xadasul akbar iyo xadasul waa soo geliya waadunuubi iyo dembiyadaba labada macnoba culammadu waa ku fasireen oo qaarba mid bay ku fasireen oo tahaaradii inay xadaskii qofka ka daahirinayso dee waxa weeye waa la garanayaa adiladana waa ka caddahay wa in kuntum junuban fataharuu iyo adilada la midka dembiyadana inay ka nadiifinayso markaa dembiyadii ka daadinayso khaas ahaan dembiyada sakhaa'irta axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ku soo aroortay sida xadiiska sheegaaya maa min rajulin yatawada'u fayagsil wajhahu ilaa kharajat khataayaahu min wajhi ma jiro nin weysaystaa oo wejigiisa maydhayaa inay dembiyadii wejiga ku sugnaa ama ka dhacay wejigiisi ay ka soo baxaanoo biyihii la baxayaan mooyaane oo la dhacayaan wa idaa yadayhi aw diraacayhi kharajat khataayaahu min diraacayhi hadduu markaa maydho labadiisa gacmood ama labadiisa dhudhun uu maydho dembiyadiisii waxay ka baxayaan dhudhumadiisay ka baxayaan halkaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood markay weysaysanayaan faradhaqa hore ee markaa la faraxalanaya ee sunnaha ah bay dadka qaar kaga kaaftoomaan maydhista markay gacmaha maydhayaan intii hore inay maydhaan amaba wax ka mida ayaa laga yaabaa inay ka tagaan yani markii hore ma faraxasha ma fara hadhow markuu gacmaha maydhaayo waxaa laga yaga intan dhudhunka un inuu maydho oo halkan gacmaha iyo faraha iyo faraha dhexdooda iyo baabacooyinka waxyaalaha caynkaasoo kale inuunu aad u maydhin baa laga yaabaa oo meelaha qaarkood aan maydhitaanka gaadhin arrinka noocaasina waa khalad weyn waysela'aan baa ka imanaysa waayo maydhisan hore faraha la dhaqanaya waa sunne laakiin marka dambe gacmaha laga soo bilaabo caarada faraha ilaa laga gaadhaayo yacni markaa suxulka oo dhan laga gaadhayo intaa in la wada maydha markan dambe waa faral marka faradhaqii hore lagagama kaaftoomi karo intan kafaynka maydhitaankooda lagagama kaaftoomi karo faradhaqaa hore laguma kaaftoomi karo yaa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum aydidan ilaa faraha caaradooda ilaa suxullada laga gaadhayo in la maydhaa waa wada waajib in yar oo ka mida waa in aynay seegin maydhitaanka faradhaqa hore ee sunnaha ahi ha ku ilaawin in lagaa rabo kafaynkana inaad maydho markaad gacmaha maydhayso wax ka mida kafaynka haddaanad maydhin markaad gacmaha maydhayso haddaanad maydhin weyse kaama asixin waayo taa hore sunnay ahayd haddaad ka tagtaba weysadu waa asaxaysa laakiin tan dambe kafaynka maydhitaanka la maydhayo gacanta lala maydhaayo yaa waa waajib la'aanteedna weysa asixi mayso waa in la iska ilaaliya waa yahay fa masaxa ra'sahu kharajat khataayaahu min ra'si markuu madaxiisa masaxo dembiyadiisii waxay ka baxayaan madaxiisa waa wixii dembiyaa lagu sameeyaa laga tilmaamaya wa idaa qasala rijlayhi kharajat khataayaahu min rijlayh marka waxaa weeye tathiir baa ku jira laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdaan weysada iyo salaadaha iyo yacni xasanaadku dembiyaday maydhayaan jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa dembiyadii sakaa'irta ahayd bay yidhaahdeen waxayna u cuskanayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaya yacni markaa salaadaha shanta ah iyo ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir yacnii wixii u dhexeeya way markaa e, daadiyaan haddii kabaa'irta laga dheeraado wa fii riwaayatin maa lam tuqsha alkabaa'ir kabaa'irta waxay u baahan yihiin dembiyada waaweyni laabudda min tawba tawbad bay u baahan yihiin ilaaba ilaa waa in laga toobad keenaa ya ilaaba ilaa waa in laga toobad keenaa waliyutima nicmatahu calaykum iyo siuu ilaahay nicmadiisa u dhammaystiro incaamkiisa calaykum korkiinna ugu dhammaystiro ayuu doonayaa ilaahay bilislaami islaamnimada yani nicmaynta idinku nicmeeyo idinku dhammaystira bibayaani sharaa'ic iddiin wuxuu idinku dhammaystirayaa bibayaani sharaa'ic diin sharaa'icda diinta iyo axkaamta diinta caddaynta uu caddaynaayo lacallakum tashkuruuna si aa u shukri naqdaan lacallada waxaa looga jeedaa litacliil baa looga jeedaa nicamahu nicmooyinka ilaahay a uga shukridaan waliyutima nicmatahu calaykum yasuu ilaahay u dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiinna ku dhammaystiro bilislaami idinku nicmeeyey wasuu ku dhammaystirayaa suu ku dhammaystirayaa deedna la caddaynaya ama waa laga beddelaya bibayaani sharaa'ic iddiin yacni nicmadiisa idinku dhammaystiro bibayaani sharaa'ic iddiin sharaa'icda diinta caddaynta la caddaynaayo ka bedel marka bilislaami waxay ku tacalluqdaa nicmatahu bay ku tacalluqdaa nicmatahu ayay ku tacalluqdaa bibayaanina waxa weeye yutimu in lagu tacalluq siiyo bacdi maray waa jiraan suu ilaahay ku dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiinna bilislaami idinku nicmeeyey wuxuu ku dhammaystirayaa bibayaani sharaa'ic iddiin sharaa'icda diinta caddayntuu caddaynaayo oo bilislaamina nicmada lagu tacalluq bibayaani yutima lagu tacalluq beddelka laftiisuna waa suuroobi karaayo yacni islaamka nicmayntiisa uu islaamka idinku nicmeeyuu dhammaystirayaa bibayaani sharaa'ici iddiin in laga beddelo kolle wejii suuragala weeye laakiin sida hore fiican bibayaani yutima lagu tacalluqsa wadkuruu nicmat allaahi calaykum allah wuxu uhi wadkuruu xusa oo sheega nicmat allaahi nicmada ilaahay calaykum korkiina idinku nicmeeyey bilislaami islaamnimada idinku nicmeeyey wa miihaaqahu iyo ballankiisii xusa cahdahu ballankiisii alladii kaasoo waasaqakum bihi uu idinkula ballamay caahadakum bihi uu idinkula ballamay wuxuu idinkula ballamay id qultum goortaad tidhaahdeen buu idinkula ballamay wuxuu idinkula ballamay id qultum goortaad tidhaahdeen marka id waxaa ku camalfalaya waasaqa lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga a ku tidhaahdeen xiina baayactumuuhu markaa baycada la gasheen oo la ballanteen aa ku tidhaahdeen samicnaa waa maqalay wa atacnaa waa ateecna waa yeellay fii kulli maa ta'muru bihi wax kastaad amrayso waa maqallay waana yeellay oo waa ateecnay wa tanhaa canhu iyo wax kastaad reebayso waa maqallay oo waa ateecna waa yeellay yacni waxaad amrayso inaannu samaynaannu yeellay waxaad diidayso reebaysana inaanu ka tagno ayaannu yeellay mima nuxibu wa nakrahu waxaannu jecel nahay iyo waxaannu necab mid walba wattaqu llah allah ka baqa fii miisaaqihi ballankiisa allah kaga baqa wasaa uga baqaysaan an tanquduuhu inaa burisaan ka baqo iska ilaaliyo ina allaha allah caliimun waa u cilmi badan yahay bidaati suduuri waxaa laabaha u saaxiibka ah ee laabaha lagu qariyo allah waa u aqoon badan yahay waa u ogaal badan yahay bima fi lquluubi waxa qalbiyada ku sugan faghayruhu awlaa waxa aan qalbiyada ku sugnayne muuqdaana waa ka sii yacni dhow yihiin in ilaahay og yahay ya cala sabiil awlaa marka wax walba ilaahay waa ogyahay waxa ugu qarsoonida badani waa waxa qalbiyada lagu qariyo ee aan afkaba lagaga dhawaaqin laa siran walaa jahran sinaba aan lagu dhawaaqin taasaa ugu qarsooni badan dee hadduu taa og yahay waxaad garanaysaa waxa la muujiyana ama waxa lagu xanshaashaqo ama waxa la siraysto inuu iyadana ogyahay inuu iyadana og yahay ogaalka uu ilaahay og yahayna waxaa ka dhalanayo ka imanaya inuu ka abaalmarinayo marka waxaa ku jira yacni markaa tarkiib iyo tarhiib labaduba ku jiraan iska jira yacni dembiyada qarsanaysaan yacni ee laabta ku qarsanaysaan ictiqaadaadka qaldan iyo waxaweeye markaa waxyaalaha marka waxa dembiyadaa ee marka waxa qalbiga ku qarinaysaan ama qalbiga ka doonaysaan ya yacni ku dadaala khayraadka aad niyaysantihiin ama markaa iyo ikhlaaska iyo niyada iyo ictiqaadka fiican iyo waxyaalaha caynkaasna waxaa ku sugan tarkiib yani sawaab marka in laga sawaabinayo kaanahu in loo ballanqaaday allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kunuu qawaamiina lilaah kunuu noqda qawaamiina qaar taagan lilaahi ay liajli illahi ilaahay dartii qaar u taagan noqda ilahay dartii u kacaaya shuhadaa'a bilqisti waxaad noqotaan markhaatiyaal noqda bilqisti cadaalad ku markhaati furaya walaa yajrimannakum yaanu idinku xambaarin oo idinku kallifin ama idiin sababin ama idiin kasbin shana'aanu qawmin nacaybkaa qolo necab tihiin calaa an laa tacdiluu inaa cadaalad samayn weydaan iyoyna idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeya huwa aqrabu liltaqwa huwa cadligu aqrabu isagaa u dhow litaqwaa taqwada u dhow oo qariib u ah wattaquu allaha allah ka baqaa ina allaha allah khabiirun waa u aqoon badan yahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacada allahu aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati lahum makfiratan wa ajrun cadiim wacada allaahu ilaahay waa ballanqaaday aladiina kuwii buu u ballanqaaday aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey aljannata jannuu u ballanqaaday ama wacdan xasanan ballanqaad wanaagsan buu u ballanqaaday lahum makfiratun wa ajrun cadiim lahum makfiratun waxa u sugnaaday dembi dhaaf wa ajrun iyo ajar ajarkaasoo cadiimun weyni badan ama wa qaala waxa uu ku yidhi qowl la qadaro waxa uu yidhi waa u ballanqaaday waxaanuu yidhi lahum makfiratun dembi dhaaf baa u sugan buu yidhi wa ajrun iyo ajar ajarkaasoo cadiimun weyn waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadahayaga beeniyey buu allah yidhi ulaa'ika asxaabu aljaxiim kuwaasi naarta jaxiima kuwa gelaya u saaxiibkaa weeye aayadda hore ilaahay mu'miniinta wuxuu amrayaa inay cadaaladda ku dadaalaan ilaahay dartiina yacni markaa u kacaan oo ilaahay xuquuqdiisii ay la yimaadaan cibaadaadka keligay caabudaan ikhlaaskii iyo tawxiidkii iyo cibaadadii ay la yimaadaan caddaaladna sameeyaan waxay markhaati furayaan cadaalad ku markhaati furaan iska ilaaliyaan markaa yacni xadgudubka iyo dulmiga iska jiraan dhowo iyo dheero mid walba loo cadaalad sameeyo ya cadliga ayaana markaa taqwadii u dhow laakiin cadaalad darridu waxa weeye waa ka fog tahay yacni taqwada waa ka fogtaeyey alla ka yaabka waxaa la soo naqliyaa qiso saxiixa ah qisadaasi waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu khaybar furtay khaybar niman yuhuud ah ayaa deganaan jiray beerahana ka beertay laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay kula kaceen xadhig maleeg iyo ballan fur nimanka markaa yuhuuddu waxaa caadadoodu tahay qadriga iyo khiyaanada iyo ballanburinta markay heshiisyada nebiga la galeen waxay samayn jireen inay ku ballan furaan dabeedna markaa waxaa shirqool iyo xadhig maleeg ka shaqeeyaan maray dad ku soo kicinayaan maray dacaayadaynayaan maray dagaallada ka qayb qaadanayaan maray cid ku soo tirtirsiyayaan waxyaalo badan bay ku kici jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii yuhuudeed markaa waa ku duulay ee khaybar degganaa markuu ku duulay hore ugamay war helin in duullaan ku soo maqan yahay waxay ballanfur sameeyeen iyo xumaan sameeyeenba haddana iyagoo warmaqabto ah ayuunbay ku war heleen ciidamada soo gelaya iyagoo beerihii inay fashaan doonayo oo yaambadii iyo markaysa markaa waxa waxyaalihii majarafadihii iyo waxaa iska sita ya ayuunbay waxay arkeen ciidanka duulaanka soo socda markaase muxamadun waalkhamiis yaa waa muxamed iyo ciidankii shanta madax lahaa waagaa hore sidii markaa dee ciidamada loo dagaalgelin jiray yacni shan madax baa loo yeeri jiray waa iminkaba mala waa iska sidii uun yacni qayb waxa weeye waa muqadamuljeysho waa qolada horrayso oo dee waxaweye talaa'icda ah qolna waa mu'kharatuljeysho xagga dambe iyaguna joogaan oo dhabarsabkiiba ka ilaalinayaan qolo maymanaa la yidhahda xagga midig bay eh, marayaan qolo kalenoo maysaraa la yidhaahdaa oo xagga bidix weeye afarta jihaba yacni ciidan baa jooga ciidanka ugu badanna qalbi baa la yidhaahdaa bartanku ku sugan yahay afarta jihana ciidan baa ka xiga waa jeysh mukhamas shan madax buu leeyihi hareerta waxaa kaga yimaada midig ciidan baa u degan yacni yaanu badnaan haddii markaa la soo galo dee kan baa u gurmanayaa ciidanka badankiisu wuxuu degan yahay bartanka qiyaadadiina joogtaa haddamaaragta xagga bidix saasii la xagga hore xagga dambe marka muxamadun waalkhamiis bay yidhaahdeen waa muxamed iyo ciidankii shan madaxlaha ahaa weyi markaasay dhufaysadhufaysye lahaayeen nimanku dhufaysadoodii bay ku carareen ay galeen tarajaygii adigu marka waxay socotaba markii dambe akhiiran muddo wixii markaa yani marka halkii isweer laga hayayba akhiiran markii dambe waa la furtay ciidanay u beegtoomi karayaanna may ahayn waxay isku hallaynayeen marka waxay samaynayaan gaalada kale isku hallaynayeen markii laga qaalib noqday ee meeshii adigu calaa kulli xaal la furtay nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la yeeshay heshiiskaa waxaa lagula yeeshay dhulkii waa laga qabsaday waxaa lay beerahan fala idinku haya ka shaqeeya ku tabca wixii ka soo go go'a nusow nus bay inoo tahay idinkuna nus baa yeelanaysa anagu nus baanu yeelanana gacankuhayntana idinkaa leh laakiin nuqirukum bihi maa badalana muddada aanu doonnaanu idiin daynaynaa muddo mucayana oo intaasaa joogaysaan ama marka ilaa wakhtigii cumar laga gaadhaayo sidii bay dee ku macaamilayeen wakhtigii cumar baa dee markaysaga cumar furiyey akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab mushrikiinta ka saara jasiirada carbeed amarkaa dabeed markaa cumar baa fuliyey amarkaasina waa amar nebigu bixiyey ya waxaanuu yidhi haddaan noolaado la ukhrijanna alyahuuda min jasiirati alcarab yahuud waan ka bixin doonaa jasiirat alcarab nabigu calayhi salaatu wasalaam markii dabeed markaa geerida ka soo gaadhay wakhtii abubakar muddadu waa yarayd xurubtii riddadana waa lagu mashquulay oo dee abubakar waa ku mashquulay howlo waaweyn oo badan baa la kulmay marka wakhtigiisii kama saarin cumar baa wakhtigiisa ka saaray qisadan ujeedaa waxay tahay yuhuuddu dee waa niman khiyaano xaalkoodu yahay dee iyaga inta la aamino la odhan maayo maxaa beertii ka go'ay wax yaraan naf lahayn baa intay keenaan bay odhanayaan dee intanaa ka go'day oo qaybiyan ya beertu intaynay go'in oo markii la goynayay weli aynay gaadhin laakiin ku soo dhowdahay ayaa loo soo diri jiray dee khabiir beeraha yaqaana cabdullaahi bnu rawaaxa loo soo diray cabdullahi bnu rawaaxa waxaa loogu soo diray si suu ula eego beertan waxa ka go'aya beerahan weli xilligii la goynayay ma gaadhin ila haddii la gaadho wakhtigii la goynaayay intay gooyaan bay qarinayaane laakiin waa ku soo dhowda inuu qiyaaso yacni markaa qadarka ka go'ayaa loogu soo diray bertii buu dhex maray geed walba waa istaagay geed walba waa eegay xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga ayuu u maray iyagoo werwersanoo isle waxaydaan qaadi karin buu idin saari doonaa odhan doonaa intaasaa ka go'aya hadhowna barkeed waa inaad keentaan way ku soo shireen qisadu waa saxiixa wuxuu ku yidhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray idinkaan idinku necbahay khalqiga ilaahay cidaan idinka necbahay ma jiro haddana taasi ii sababi mayso inaan idin cadaalad samayn waayo anoo sidaa idiin neceb taasi ima sababayso inaan idin cadaalad samayn waayo cadaalad baan haddana idiin samaynaya beeraha timirta ku taallee ka go'aysaa qadarkeedu waa intaa kamana badna kamana yaran halkii bay farxeen markaasay cadaaladda ayaa markaysaa cirkiiyo dhulkuba ku taagan yahay waa saad sheegtay maxaynu ujeednaa waa misaal xayi oo ku saabsan cidda cadowgaad necab tahay ee gaalka ah ee aad necab tahay inaad haddana u cadaalad samayso markaa dhowe iyo dheeraba waa loo caddaalad sameeyaa allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kunuu qawaamiina noqda qaar ku kicis badan ama qawaamiina ay qaa'imiina qaar ku kacaaya lilaahi allah u kacaaya bixuquuqihi xuquuqdiisii u kacaayo oo xuquuqdii ilaahay gudanaya hadday tahay tawxiidkii ikhlaaskii hadday cibaadaadkii tahay hadday marka yani marka waxyaalaha kale yani markaa la midkaa ah tahay xuquuqdii ilahay ku kaca oo keligii caabuda shuhadaaa bilqisti waxaad noqotaan markhaatiyaal noqda bilqisti cadaalad ku markhaati furaya bilcadli cadaalad ku markhaati furaya qisti waa cadaaladda yani qasata yaqsidu qusuutan waxa weeye iyadu waxay noqonaysaa jawrka ama alqaasituuna fa lijahannama xataba laakiin waxa weeye wasnigeedu mala habeen horraysay waxaa inaga dhacay inuu markaa baabu nasare ay tahay laakiin saxdeedu waxay tahay baabu jalasa weeye waa qasada yaqsidu qusuutan waa ka jalasa yajlisu juluusan waa ta jawrka ah saas yada wey marka qusuud baa la yidhaahdaa teeda marka tajawrkaa ah masderkeeda ta waxaweye cadliga ana qisdi baa la yidhaahdaa masderkeeda marka masderkii waa ku kala tegaya shuhadaa bilqisti cadaalad qaar ku markhaati furaya noqda walaa yajrimannakum yaanu idinku xambaarin ay yaxmilannakum yaanu idinku xambaarin oo idinku xambaarin idinku xambaarin nuunu tawkiidkii mustaqalkaa baa ku sugan ama idiin kasbin oo idiin saabin shana'aanu qawmin ay bugdu qawmin nacaybkaa qolo necab tihiin waa masdar mudaafun limafcuulihi ya mafcuulkii baa loo idaafeeyey shana'aanu qawmin ay bugdu qawmin nacaybkaa qolo necab tihiin ay ilkufaari gaalada aan necab tihiin qowmka gaalada loo jeeday calaa an laa tacdiluu inay cadaalad samayn weydaan yayna idinku xambaarin fatanaaluu minhum dabeed aa wax ka gaadhaan bimacana colaaddooda daraaddeed yacni waxaan cadliga ka soo horjeedo oo dulmi ah gaadhsiisaana ma jawra yani taa iska ilaaliyo icdiluu cadaalad sameeya fi lcaduwi waalwaliy ka cadowga ah iyo ka qariibkee dhowba u cadaalad sameeya huwa ay ilcadlu cadaaladdu aqrabu litaqwa isagaa u dhow taqwada yacni u dhowaansho badan loo laqbayn maayo oo jawrka ama khilaafulcadli dee wax qurbigi kuma sugna oo taqwada u dhow yahay marka aqrabu bimacnaa qariibun baa loo jeeda waa u dhow yahay litaqwa taqwada ee tafdiil loo laqbayn maayo waayo jawrku waa ka fog yahay yani markaa taqwada wattaquu allaha allah ka baqa ina allaha ilaahay allah khabiirun waa u aqoon badan yahay bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya wacada allaahu aladiina aamanuu ilaahay waa u ballanqaaday kuwii rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wanaagsan sameeyey wacada waxay qaadataa lama mafcuul ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa wacda bikada baa la yidhahdaa wacadahum bikada oo lagu gaadhsiiya xaraf yani mafcuulka labaad lagu gaadhsiiya ama mafcuulka labaad toos baa loo siiyaaye yani marka waxba yani xaraf laguma gaadhsiiyo marka mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa wacdan xasanan wacad allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati camalladu an wanaagsan sameeyey wacdan ballanqaad buu u ballanqaaday ballanqaadkaasoo xasanan wanaagsan marka wacdan ba wuxuu noqonaya mafcuulkii labaad buu noqonaya culamada qaar waxay mareen aljannata in la qadaro aljannata jannu u ballanqaaday halka wacdan xasan uu ka qadaray aljannata wacada allaahu almu'miniina walmu'minaati jannaatin ilaahay mu'miniinta iyo mu'minaadkaba jannaat buu u ballanqaaday lahum makhfiratun wa ajrun cadiim jumladani lahum makhfiratun wa ajrun cadiim waxay caddaynaysaa wacdigu nooca uu yahay kaannahu in la yidhi ayu shayin wacduhu ama haada alwacdu muxuu ahaaday ballanqaadkaasi ama wuxuu ilaahay ku ballanqaaday waa maxay markaasaa lahum makfiratun waxaa u sugnaatay dembi dhaaf wa ajrun iyo ajar ajarkaasoo cadiimun weyn ajarka weyna waa maxay huwa aljannatu waa jannada weji labaad culamada qaar waa mareen waa in qowl la qadaro oo la yidhaahdo wacadahum ilaahay waa u ballanqaaday wa qaala waxaanuu yidhi lahum makfiratun wa ajrun cadiim waxaa u sugnaatay makfiro iyo dembidhaaf iyo ajar weyn baa u sugnaaday labada wejiba culammadu waa yidhaahdeen waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iga beeniyey ulaa'ika asxaabu aljaxiim kuwaasiba naarta jaxiima asxaabteeda weeye waa kuwa jaxiimo galaaya ee jaxiimo ku waaraya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk